allahuma wfiqna lima tuxib watarda wabacd waxaynu ku jirnaa kitaabkeennii alfiyat sira waa casharkii labaatanaad waxaynu ka bilaabaynaa baabu kutaabihi nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi qoraayadiisii ama karraaniyadii u qori jiray wixii uu qoraal u baahdo waa beydka iyo hal sheekhu wuxuu leeyahay kitaabuhu naani wa zayd bnu haabitin wa kaana xiina kaatibahu wa bacdahu mucaawiya ibnu abi sufyaana kaana waaciya kada abu bakrin kada caliyu cumaru cuhmaanu kada ubayu wabnu saciidin khaalidun xandalatu kada shuraxbiilu ummuhu xasanatu wa caamirun wa haabitu bnu qaysi kada bnu arqamin bihayri labsi wakhtasara almiziyu ma cabdilhani minhumu cala dalcadadi almubayani wazidtu min muftaraqaati siyari jamcan kaiiran fadbidanhu waxsuri wuxuu sheekhu halkan kaga warramayaa kutaabu lwaxyi ama kutaabu nabiyi waxyi keliya ku idlaaqin ee qoraayadii waa jamcu kaatib aladiina katabuu lah qoladii nebiga wuxu qori jirtay ayuu inoo sheegayaa iyo tiradooda iyo magacyadooda qoraalka waxa la yidhaahdo shareecadeennu meel weyn ayay ka abaartay waxaa garanaysaan aayadda koobaad ee la soo dejiya waa iqra' waxa la akhriyaana waa maxay waa wax la qorayuun rabbi wuxuu ku dhaaranayaa adawaatu alkitaabati walqiraa'a bismi illaahi araxmaan araxiim nuun waalqalami wamaa yasturuun qalinkii iyo wixii la qorayuu ku dhaaranaya mar kale wuxuu leeyahy watuuri wa kitaabin mastuur fii raqin manshuur waxaa laynoo tilmaamayaa in ilaahay uu dirtay malaa'ig wax qoraya ilaahay xataa haddaanu waxba qorin waxba ka lumi maayaan laakiin maxaa layna barayaa in wax la qoro markaasuu rasuulku ilaahay leeya wainna calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin inna rusulanaa yaktubuuna maa tafcaluun marka qoraalku waa qadiyad muhiima weeye ee shareecaduna ama nebigeennuna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuu inoo tilmaamay wuxuu inoo tilmaamay awala maa khalaqa allahu alqalam wixii koobaadee ilaahay abuuray qalin buu ahaa fa lahu uktub qaala maa aktub maxaan qoraa qaala uktub maqaadiira alkhalaa'iqi qabla an tukhlaqa bihamsiina alfi sana marka ilaahay qalinka uu diraya iyo malaa'igtaasi kullu haada waa fariin inaynu qoraalka qaayibno oo la baranno oo wax la qoro waxaa la qorayaa cilmiga oo kutaabtani cilmigay qorayeen xadiiskay qorayeen waynu soo marray cabdilaahi bni camr bni caas oo nebiga wax ka qori jiray oo ay qurayshi ku yidhaahdeen waa nin bini aadanaad wax ka qoraysaa mar buu cadhoonaya markaasaad cadhadii qoraysa mar buu kaftamaya markaasaad kaftankii qoraysa markaasuu yara joojiyey nebigaa waraysta ku yidhi u joojisay dee warkaasaan maqlay ogtob buu qor fawladii nafsii biyadihi maa kharaja min hada ilaa xaq qor buu yidhi afkayga xaqunbaa ka maalintii wadaac nebigu khudbadeeyey ee axkaam badan akhriyeyna nin reer yamaneedaa yidhi uktubuu lii ha lay qoro hadalka wuxuu dhi uktubuu abishah u qoro ninka abishah laydhaa mar baa dhacday nebigu calayhi salaatu wasalaam uu diiday in xadiiska la qoro markaasna xaalad bay ahayd xaaladdaasna wax kale may ahayne markii madiine la tegay ahayd dad badanoo islaamka soo galay ayuu nebigu ka baqday inay kala garan waayaan qur-aanka iyo xadiiska ilaa ay kala baranayaan qur iyo xadiiska wuxuu hi laa taktubuu cannii ha iga qorina waman kataba cannii shayan hayra alqur'aani falyamxuhu qofkii waxaan qur'aan ahayn iga qorayuna ma laakiin markii dambe waxa la ogolaaday in la qoro qoraalku cilmigo keliya maaha waxa la qorayaa mawaahiiqda iyo heshiisyada waynu soo marray sulx alxudaybiya in la kala qoranayo heshiiska wuxuu quraanku aanku inoo tilmaamay deynta iyo gashiga wixii la kala qaato in la qoro ya ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuuh markaasuu qur-aanku sii sheegayaa yaa qoraya walayaktub kaa baynakum kaatibun bilcadl ka yeedhinaya xataa la sheegaya kullu haada ummad wax qorta oo meel wax ku sajesha oo taariikh leh oo meel loogu hagaago ayuu islaamku diyaarinaya ummar warkoodu oraliyay maaha marka waxaasoo dhan waxaynu ka qaadanaynaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu aley inugu barayo in wax la qoro bal waxaasoo dhan waxaa ka sii cajiibsan toddobaatankii lagu qabtay qaswatu badar qayb ka mida la yidhi waxaa isku furan kartaan nin walowba toban wiil inaad wax barto qoraalka iyo akhriska aad barto ninkii lacag waayey waxay toban wiil wax noo bar sidii baa lagu sii daayey marka nebigu wuxuu lahaa kutaab waxaa cajiib ah, sheekhu wuxuu inoo sheegayaa kutaabtii nebiga wuxuu qori jiray hadday heshiis tahay iyo hadday waxay tahayba wuxuu idhi kutaabuhu karaaniyadii wax qoraayey ee nebigu iska lahaa inaani wa arbacuuna zayd bnu haabitin wa kaana xiina wuxuu ahaa haabit ee zayd kaatibuhu kaatibkiisuu ahaa wa bacdahu waxaa ku xigay mucaawiyah ibn abi sufyaan kaana wuxuu ahaa waaciya mid waxweeleeyan waxba ka baxsanin kadaa abu bakrin baa la mida ah, abubakr sidiiq kadaa caliyu calina waa la mid cumaru cumarna waa ka mid cumaan cumaan kadaa ubayu ubay ibnu kacabna wuu ka mid buuha wabnu saciidin khaalidun khaalid ibnu saciid ibnu alcaas isna waa ka mid xandalatu xandalana waa ka mid xandala ibnu caamir kadaa waxaa la ah ummuhu xasana shuraxbiil ibnu cabdilaahi oo loo yaqaano shuraxbiil ibnu xasana isna waa wa caamirun caamir baa ka mida wa haabit ibnu qaysin kada ibnu arqamin biqayri labsi ibnu arqam ninka la ydhaana shakila'aan ka mid buu ahaa waqhtasara wuu ku gaabsaday almiziyu sheekha mizi la yidhaah mac cabdilkhani lala qabo oo minhum culimmada ka mida calaa dalcadadi tiradan almubayani aan sheegay tiradan saddex-iyo tobankaa ayuu min muftariqaati siyari kutubta kala duduwan ee siyarka jamcan baan ka keenay koox kaiiran badan ee fadbidanhu xifdi waxsuri koob wuxuu sheekhu leeyahay nebiga kutaabtiisu waa badnaayeen waxa ugu badnaa oo nambar wan lo odhan karaa zayd ibnu haabit zayd ibnu haabit waa ansaari madiinuu ugu badnaa laakiin intii maka la joogay rag kalea calanka siday mucaawiya bn abi sufyaan ayaa qofka labaad noqday xagga farabadnaanta walow mucaawiya qudhiisu markuu nebigu geeriyoonayo uu islaam yahay waxaan saddex sano ka badnayn afartii khulafa iyaguna kutaabulwaxyi ah afartii khulafo abubakr sidiiq cumar bnu khadaab cumaan bnu cafaan cali bn abi aalib afartu waxay ka mid yihiin katabatulwaxyi waxaa ka mid a ah ubay bnu kacab shaykhu lquraa quraan ruugga ragga nebigu qur-aanka baray ayuu isna u sitaa waanu qoraa khaalid ibnu saciid ibn alcaas alumawi oo aynu saraayaadka ku soo marnay ayaa isna ka mid ah xandala ka mid ah. waa xandala ibnu abi caamir afwan kane xandala ibnu abi caamir maaha waa xandala ibnu rabiic ibnu sayfi akar minu sayfi bay walaalayiin xakiim ulcarab ninkii carabta ugu xigmada badnaa ayaa walaalayiin waxaan moodaya xandalata alghasiil xandaladii malaa'igtu ay meedheen maaha waay saxaabiga tobnaad waa shuraxbiil ibnu cabdilaah ilmulmutaac alkindi shuraxbiil ibnu cabdilaahi baa la ydhaa laakiin taarikhda wuxuu ku galay shuraxbiil ibnu xasana odaygiiba waa layska ilaabayoo islaantaa loogu magacdaray dadkana way dhacdaa qof qof magacuun duulo magaca hooyadii ina heblaayo soomaalidana waad ku arkaysaa qaar badanoo la ydhaa markaa saxaabigani shuraxbiil ibnu xasana ayuu caan ku yahay wuxuu kaluu aad ugu sii caanbaxay futuuxaat shaam markii shaam la qabsanayay afartii nine uu diray cumar bnu khadaab ayuu ka mid ahaa abu cubayda iyo ninka la ydhahda yaziid iyo shuraxbiil iyo camr bn caas bay ahaayeen saxaabiga labiyo koobiyo tobnaad waa caamir ibnu fuhayra caamir ibnu fuhayra waynu soo marnay gadaalla waa soo mari doonnaa waa ninkii uu ahaa addoonka abubakr sidiiq ee nebiga la socday maalintii hijrada gacanyaraha u ahaa isna wuxuu ka mid ahaa katabatulwaxyi waxaa katabatulwaxyi ka mid ah haabit ibnu qays ibnu shamaas waa saxaabiga labiyo tobnaad shalayna casharkeenna waa ku jiray daakirada ardaydaan eegaya shalay baynu soo marnay maxaynu kaga hadlayn eh? daakiradiina la eegaya khadiibkii nebiga baarka allah feek waxa weeye waa ninkii u jawaabayey qabaa'ilkii hadlayey waa haabit ibnu qays ibnu shamaas saxaabi yare culus buu ahaa aftahanna ah nebigana ah waa ninkay ku soo degtay ina aladiina yaquduuna aswaatahum cinda rasuuli illah ulaa'ika aladiina imtaxana allahu quluubahum litaqwa lahum maqfiratun wa ajrun cadiim cabdulahi ibnu arqam alqurashi azuhri ayaa isna ka ah. saddex iyo tobnaada labiyo afartankii ayaa uga caansan saddex iyo tobankaa waxaa ku gaar noqday oo keligood sheegay oo aan cid kale ku darin alxaafid ulmizi abulxajaaj ulmizi xaafidka la ydhaa ee reer dimashik ee ibnu kaiir iyo dahabi iyo culimmadaa sheekha u ah ibnu taymiyana qariinka iyo saaxiibka ahaayeen jamaaludiin almizi saddex iyo tobankaa keligu sheegay kitaabkiisa siirada ah alxaafid cabdulhani almaqdisina saddex iyo tobankaasunbuu sheegay sheekhu laakiin wuxuu leeyahy waxaan ku daray in kale ilaa aan gaadhsiiyey laba iyo afartan markaa saddex iyo toban muxuu ku darayaa sagaalatan buu ku daraya sagaalatan buu ku daraya kutaabuhu naani arbacuuna zayd bnu haabitin wa kaana xiina kaatibahu buuha wa bacdahu mucaawiya ibnu abi sufyaana kaana waaciya kaana waaciya waa takmilat lbeyt wuxuu ahaa mid waaciya ah oo kooba waxolba kada abu bakrin kada caliyu cumaru cumaanu kada ubayu wabnu saciidin khaalidun xandalatu kada shuraxbiilu ummuhu xasanatu wa caamirun baa ka mid ah caamir bnu eh, fuhayre weeye whaabit bnu qaysin kada bnu arqabin bihayri labsin shakila'aan waqtasara almiziyu abulxajaaj almisi wuxuu ku gaabsaday mac cabdilqani sheekhaa lagu daro minhum ka mida culimmada calaa dalcadadi tiradan almubayani aan caddeeyey wasidtu anaa siyaadiyey min muftariqaati siyari kutubta kala duduwan ee siiradan kaga soo daray jamcan kaiiran col fara badan ee fadbidanhu xifdi waxsuri koob طلحة والزبير وابن الحضرمي وابن الرواحة وجهما فاضممي طلحة طلحة بن عبيد الله والزبير والزبير بن العوام وابن الحضرمي عبد الله بن الحضرمي ayuu ku soo daray ama waa calaa ibn xadrami walaalkii weeye calaa ibn alxadrami wabna rawaaxa cabdullah ibnu rawaaxa wa jahman iyo saxaabiga jahmi la ydhaa fadmumi ku dar jahmigani waa jahm bnu sacad qurdubi ayaa tilmaamay inuu ka mid ahaa calaamta halkaasi muxuu ku daray saddex iyo tobankii shan saxaabi buu ku daray shantuba waa quraysh waxaanaannu baraarujinaynaa labiyo afartankan waa wada rag horta dhammaantoodna wax yar baa ku jira wax ansaara muhaajiriin bay u badan yihiin muhaajiriintana waxay uga sii badan yihiin quraysh ninkana haddii katabatul waxi lagu sheego saddex arrimoodba waa ku ammaanan oo kow wuxuu ku ammaanan yahay inuu wax qoro oo nin aqoon yahay waa talabaade nin wax fahmay inuu yahayoo nebigu qof garaa daran ma diranayn waa ta saddexaade qof ammaano leh waxaa la qorayaa waa waxyi ammaanadaasuu ilaalinay talxatu wazubayr wabna alxadrami wabna rawaxata wajahman fadmumi wabna alwaliidi khaalidan khaalid ibnu lwaliid dagaalun kumaad aqoone qoraalkana waa ka qaybgelayey waxaatiban huwa bnu camri xaadib ibnu abi baltaca maaha waa xaadib ibnu camrin oanu ku soo marnay saabiqiinta wakadaa xuwaydiban iyo walaalkii xuwaydib laba saddexdaana ugee xudayfata xudayfat bn alyamaan isna waa ku jira burayda buraydana waa ku jira waa burayda ibnu lxusayb alaslami hilaal baa sheegay abaan bni saciidin abaan ibnu saciid waxay walaala yihiin qaybtii hore inaynu ku soo marnay oo katabada ka mid ah haye isha ku dhufta ya khaalid ibnu saciid bay walaaliyihiin khaalid ibnu saciid ibn alcaas weeye alumawi wa abaa sufyaan sakhar ibnu xarb wiilkiisii mucaawiyan oo soo sheegnay kadabnahu yaziida inankiisa yaziid waa caa'ilo shariifa abu sufyaan oo odaygiiy waa qoraalkuu ka mid yahay qoraaga inankiisa mucaawiyan oo qoraagu ka mid yahay yaziid oo ka sii weynaa oo ay kala bahayiinna isna qoraaguu ka mid yahay saddexdaasiba waxaygay qoraan bacda muslimati alfatxi saddexdaasuu ka hadlayaa abaan iyo aba sufyaan iyo yaziidi bada muslimati alfatxi qoladii fatxu marka ku islaamtay ayay ka mid yihiin maxamed maslama lala qabo camrun camarna huwa bnu lcaasi wa camr bnu caas maca muhiiratin muhiira lala qabo kada sijilu maca abi salama halkaana wuxuu ku sheegay camr bn alcaas alumawi ee asahmi aan idhaahdo maca muhiirata ibni shucba athaqafi saxaabigii muhiira ibnu shucba iyo asijillu saxaabi aad la isugu maandhaafsan yahay oo ay culimmada qaar leeyihiin maba jiro culimmada qaar leeyihin wuu jiraayo weli wuxuu ka mid yahay katabatulwaxyi oo magaciisa sijil laydhaa waxaana hadalku ka yimi culimmada qaar baa yidhi yooma nadwi samaaa ka dayi sijilli lilkutub marka aayaddanay ku macnay waxay idhahdeen maalintaa qiyaamaha waxaannu duubaynaa samaawaadka sida ninka sijilli laydhaa warqada u duubo markaan waxa idhaha asijillu waaxidun min asaxaaba kaana yaktubu linabiy culimo muxaqiqiin waxay leeyihin ma jiro sijilliye waa warqada lafteeda galka marka la gelinayo ayaa sijilli laydhaa markaa sheekhu sijilli bi ku daro wuxuu yidhi saxaabi sijilli laydhaana ku dar maca abi salama abu ibn abdad aynuisagu soo marayna cabdilaahi ibnu cabdilasad almakhzuumi nebiga walaalki weeye oo xagga radaacada ay ka walaaloobeen kada abayub alansaari khaalid bnu zayd waa ninkii nebigu ku degey markuu madiine tegey kada mucayqiibun huwa dowsiyu mucayqiib dowsi isna wuxuu ka mid yahay katabat lwaxyi wabna abilarqami ibnu abilarqam baa isna ka mida ah ibn ibnu arqam kan uu sheegayaa saxaabigii horeynu soo marnay ayay walaala yihiin waa ninkii daarta lahaa daartii saxaabada lagu tarbiyeynayay arqam ibnu abilarqam almaqzuumi wey waaye wabna abilarqami arqam ucdud tiri fiihim ku tiri kadaa waxaa la mida ah ibnu saluulin ibnu saluul ku tiri almuhtadii ibnu saluulkii hanuunsanaa arqam ibnu abilarqam almakhsuumi ma ku tirisay kana waayo cabdilaahi ibnu saluul ya cabdullaahi ibnu cabdilaahi ibn ubay ibnu saluul wey almuhtadi wuxuu kugu calaamadinayaa munaafiqii hamoodin waa wiilkiisii hanuunsanaaye ahludiinka ahaa ayuu yidhi almuhtadi marka odaygiina wuxuu noqday odaygiina wuxuu noqday mujrim ilaahay ka go'ay oo diinta nacab oo nebiga mucaarad ku ah inankiina wuxuu noqday muhtadi hanuunsanoo u halgamaya diintiiyo waxigii qoraya bal waa kii nebiga u imanayey maalmihuu nebiga aflagaadeeyey ee uhi layukhrijanna alacazu minha aladal magaalada ninkii dhaladaa u hadhaya soo galootigaan keeraya markuu yidhi inankaa nebiga u yimi wuxuu yidhi yaa way yaqaanaa reer madiina sidaan anugu ku ahay iyo saan ugu baariga ahay oo ugu wanaagsanahaye u wanaajiyo waxaan san ka baqanayaa maalinu inaad damacday inaad disho oo saxaabi kala u dirto oo saxaabigii uu dilo anna i qaado ninkii aan dila muslimka ahaa hadday cidi dilaysa anaa dilaye iminka aniga yaamar odayga anaa madaxiisa kuu keenaye aniga yaamar nabi wuxuu idhi maalinna cidu diri mayne intuu nala nool yahay wanaag baannu kula noolaanaynaaye maca salaama iska ammaangeli waa kii u istaagay kadinka madiina laga gelayey i walle inaanad geli karayn ilaa aad tidhaahdo anaa dulliya nebiguna waa casiis nebigaa sharafle ilaa tidhaahdo ma geli kartid su warwareega baninanka yaree magaaladaydi diidaye baninanka yaree gurigayga ii diidaye ilaa nebigui waar iska sii daa marka cabdulaahi bnu cabdilaahi bnu ubay carabtuna waxay leeyihiin waxayna inagu lahaynoo inanka iyo odaygaba isku magac bay noqon karaa inankiina waa cabdulaahi odaygana waa cabdulaahi innaga waxa dhacdo labo walaala oo kala yaro in ina islaam walbaa magac caashaqdo kana cabdilahi kana cabdilahi baa laydhaa soo ma odaygiina ka joojin kari waayo way dhacdaa laakiin laba iskubaa xataa maana rag anugu laba isdhale hadalkooda daa marka cabdulaahi bnu cabdilahi bnu ubay almuhtadi buu ku calaamadiyey wabnu abilarqami arqama waa arqame ucdud ku tiri fiihim kutaabta kadaaka waxaa kuula mida ah ibnu saluula almuhtadi cabdulaahi bnu cabdilahi bnu ubay kadaa waxa la mida ibna zaydin wasmuhu cabdullah cabdullah ibn zayd waljaddu cabdu rabbi bila shtibaahin qalad la'aan yaan lagu qaldamin waa cabdullaahi ibnu zayd ibnu cabdirabbi cabdullaahi ibnu cabdizayd ibnu cabdirabbi isna waynu soo aragnay liman yatadakaru waa ciddii maskaxay soo jeedee waxaynu ku soo marnay markii aadaanka aynu maraynay ninkii aadaanka ku riyooday waa cabdullaahi ibnu cabdisayd ibnu sayd ibnu cabdirabbi ayuu ahaa isna wuxuu ka mid ahaa katabatulwaxyi bila ishtibaahin medmadowla'aan juhayman baa ka mida alcala ay ibnu cutba alcalaa ibnu cutba ayaa ka mida isna waayahay juhaym baa ka mida isna waxa la yidhahdaa juhaym almualibi ibnu asiir baa sheegay kadaa xusayn ibnu numayrin abiti xusayn numayrna tiri isna ku dar wadakaruu way sheegeen alaaatan saddex bay sheegeen qad katabuu qoray wartadda uu gaaloobay kullu minhum mid kasta wanqalabuu laabtay ibnu abi sarxin maca bni khatali wa aakharun ubhima lam yusama lii iyo mid la qariyey oo aan lay sheegin intaa wuxuu sheekhu inoogu akhriyey sagaal iyo soddon saxaabi saddex kalena ka daba tuur marka saddex lagu daro maxay noqonayaa saddexdaasi dib bay u gaaloobeen iyagoo darajo gaadhay oo waxyigii qoraya oo nebigu ka dhigtay ayay ridoobeen mid waa ninka la yidhaahdo ibnu khatal ibnu khatal wuxuu ka mid ahaa raggii intay nebiga waxu qori jireen dib u gaaloobay dacaayaddana u geliyey magaalada eh, maka ee odhan jiray wixii aan idhaa buu iska qoraa maxamed aayadduu soo wada deetna waxaan ku qora wallahu samiicun caliim isna wuxu dha wallahu casiisun xakiim saan kudha qoray waa iska caadi awood buu jiray buuri been buu sameeyey deetana gaaladii uu sii ibtileeyey dabeetana nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maka markaynu gallo ibnu khadal meeshaa ku aragtaanba ku dila nin baa u yimi wuxuuhi ya ku dhegayey wuxuu haystaa maradeeda bartaa ku dil buu baa lagu dilay cabdillaahi ibnu sacad ibnu abi sarxina waa inagii soo marnayee cusmaan baa keenay cumaan bay xagga hooye ka walaalahaayeen cumaan baa nebiga u keenay waa kii nebigu ka warwareegay kolba dhan yar eegay aakhirkii dambena waa kii iskala heshiiyey cabdulahi bnu sacd ibn abi sarxi waa inagii nini mujaahid buu noqday dhul badan oo galbeedka afrika ah ayuu xoreeyey ka saddexaad magaciisa lama sheegin sifadiisunbaa la sheegay bukhaari baa wariya muslim baa wariya ninkani wuxuu ahaa nin nasraani buu ahaa marka hore kristaan wuu islaamay muddo kadibna waa gaaloobay xagga iyo nasaaradiibuu u tegey wuxuu yidhi muxamed habeenkii baanu wada qori jirnayoo annagaa u wada fikiri jirnay qur'aan ma jiree bunkaanu wada cabnaayo markaanu u fikirno ayaanu wada qori jirnay way ibtiloobeen dabeetana maalinkii dambuu dhintay markuu dhintay aaseen dhulkaas soo tufay muxamed iyo asxaabtiisu xataa miytidii bay ku gudayaan iyagaa soo faqay meel kale ku aaseen dhulkii baa iska soo tufay audu bilah haddana waa kale way faqeen meel saddexaad bay ku aaseen dhulkii baa soo tufay markii bay dha waryaadhaheen shuqulkani ka weyn shuqul maxamed iyo asxaabtii waar inaga daayo saddex dhagax dhexdood bay ku tuureen halkaasay kaga carareen marka kaa inkaarta qabaana ka mid buu ahaa labaiyo afartankaasi waa kutaabu nebiyi nebigay u qorayeen waxay qorayeenna waxyigaa u badan waraaqaha boqorada loo dirayaa ka mid bay ahaayeen heshiisyadu ka mid bay ahaayeen laakiin waxa la qorayaa qur-aanka ayaa u badan sheekhu wuxuu ihmaaliyey shan dumara oo balaadari uu ku sheegay fii mucjami lbuldaan marka labiyo afartan ragunbuu sheegay dumarkii buu ka tegey nebigu wuxuu lahaa shan dumara oo waxyiga qora caaisha radi allahu tacaala canha oo ooridiisii way qori jirtay xafsa radi allahu canha oo oridiisina waa ay qori jirtay ashifa bintu cabdillaah alqurashiya iyana waa qori jirtay bal iyada xafsa macallimadu ahayd oo nebigu wuxuu odhan jiray alaa tucallimiina ruqyat namla kamaa callamtiha alkitaaba shifaa oo macallimad ahayd nebigu wuxuu ku yidhi xafsa waadigii bare ruqyada iyo tufniinka ee tee qoraalkana bar qoraalkiina uu baray markaasi waxayga qori jirte iyo ummu kulsum bintu cuqba waa cuqba ibn abi mucayd ninkii diinta ugu necbaa ee nebiga madheerta saarayay ayaa ilaahay ka soo saaray gabadh qiimo badan oo diinta qoraysa oo waxyga qoraysa oo mukulsum laydhaa xadiiskana warisa tii shanaad muddo hore ay ugu dambaysay waan xasuusan kari waayey insha allahu darsigeenna dambe ayaan idiin tilmaami doonaa waxa intaa dheeran kaga baxayna maxay wax ku qori jireen waxay wax ku qori jireen allikhaaf waxay ku qori jireen likhaafta waxa laydhaa iyo al alxijaara iyo al alaktaaf waa looxan balballaadhanee timirtu ay leedahay caleemaha timirta ayay ku qori jireen juluudda iyo hargahay ku qori jireen sallaxii balballaadhan bay wax ku qori jireen garabka geela ayay ku qori jireen iyo looxaanta ay sabiixa ahee laga shaqeeyey intaasay wax ku qori jireen beri dambow oo nebigu geeriyooday oo bakar maamulka haysto ayaa waraaqa lagu qoray waraaqaha dambena waxaa qoray zayd ayaa ururiyey hadhow barigii dambe cumaanna mar saddexaad baa la qorayoo qur-aankii waa laysu geeyey luqada quraysheed keliya ayaa lagu daayey luqadihii kalena waa laga takhallusay luqadii quraysheed buu iminka ku yaalaa oo qur-aankii uu ku waaray baabu dikri rasuulihi sal allahu aleh wasalam ila lmuluk laqbada hal marun baynu ahrinay waayo waa magacyo uun wax badanoo hawli kuma taallo baabu haddii laakiin loo baahay mar dul cararo waan dulmari mari waa iska magacyauno wax badan uma baahno baabkani wuxuu baab u yahay in la tilmaamayo o la sheegayo rusulihii ergeydu nebigu diray ila ilalmuluuki boqorada uu diray boqorradan uu dirayo laba arimood buu ga gol leeyahay in kow xujada lagu ogo oo ilaahay agtiisa aakhiro aanay dood ka helin ma annagaa diinba ogayn yaa wax noo sheegay yaa waxna soo gaadhsiiyey waa in xujada lagu ogo waa midda labaade waa in la tuso islaamku inuu caalami yahay qaar baa waxay moodi karaan sidii nebiyadii hore in qoys loo diray sida qaar ay amsan yihiin laydhaa alyacquubiya oo yuhuudda ka midii waxay ku leeyihiin ilaahay waa keli nebi maxamedna waa nebi oo haddaa islaam ma tiidin miya manihin islaam waayo carab baa loo diray annaga noloma dirin markaa saasoo kale si aan loo moodin waa caalami ilaahay wuxuu u diray koonka oo dhan qadiyadda saddexaad ee meesha ku jirtaa waxa weeye boqorradan waxaa loo sheegayay inay mustaqbal leeyihiin oo hadday islaamaan maamulkoodii aan laga dejinayn inay bartoodii ka haynayaan ayaa loo sheegay qaarna waa islaamayaan qaarna ma islaamayaan qaarta jawaab fiican bay bixinayaan qaar jawaab falxun bay bixinayaan carabtuna waxay isugu jiraan qaar shisheeye ah iyo qaar caraba intaba way isugu jiraan qaar madiine u dhow iyo qaar ka fog intaba waa leeyihin awalu man arsalahu nabiyu limalikin camrun huwa damriyu ila najaashiyi falama qadima nasla can firaashihi faaslama waarkaba almuhaajiriina albaxra ilayhi fi safaynatayn tura zawajahu ramlata camrun qabila lahu wamahruha najaashi badala awalu man kii koobaad ee arsalahu nabiyu nebigu diraa limalikin boqor uu u diray camrun huwa damriyu waa camar ibnu umayata damri ila najaashi ibnu najaashi buu u diray falammaa qadima markuu yimi nasala waa ka degay boqorkii can firaashihi firaashkii iyo kursigiiuu ku fadhiyey waa ka degayoo fa aslama waa islaamay wa arkaba waa soo saaray almuhaajiriina muhaajiriintana albaxra baduu soo saaray ay safiinat albaxri ilayhi ila nebiy buu u soo saaray fii safiinatayni laba safiino turan iyagoo dhammaystiran laba doonyood buu soo saaray zawajahu wuxuu u guuriyey ramlata ramla ayuu u guuriyey camrun qabiilahu camar baa u aqbalay lahu nebiga u aqbalay wa mahruhaa meherkeedana badalahu waxaa bixiyey annajaashiyu baa bixiyey boqorkan horeynuu soo marnayoo waa ninkay saxaabadu u hijroodeen waa ninkii hortiisa doodu ka dhacday waa ninkii islaamnimada qarsanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam sannadkii lixaad bilowgiisii ayuu warqad u qoray wuxuu u dhiibay camru bnayata damri camru bnayata damrina imse goor baynu soo aragnay mar isagoo ka badbaadaya rag la laayaynu soo marnay mar waxaynu u marnay isagoo loo diray abu sufyaan ibnu xarb iminkana waxaynu maraynaa marna waxaynu soo marnay isagoo sariyaad wata iminkana waxa loo diray waa ergey boqor baa loo diray boqorkii asxama mar alla markii nebiga waraaqi uga timi nin aad u cajiiba buu ahaa wuu ixtiraamay warqaddii nebiga iyadoo warqaddii nebiga aan hayo inaan sariirtii boqortooyo ku fadhiyaa waa mustaxiil buu yidhi dhulka ayuu degay dhulka ayuu badhida saaray ixtiraaman wa tawaaducan linabiyi wuu sharfaya kadibna wuu ashahaatay ashahaadii hore tani waa iclaan wuu muujiyey ama dowladdu ha ku kacdo ama yaan lagu kicin wuxuu ka baqanayna mabay dhicine cidaba kuma kicine sidii buu maamulayay waata saddexaade wuxuu ajiibay amarkii nebigee ahaa in loo guuriyo ramla bintu abi sufyaan dabeetana halkiibaa isaguna waa guurinayey camribnuya todobrina waa u aqbalayey meherkana waxa wuxuu bixiyey afar kun oo dirham waad gabadhii ugu qaalisanayd dumarka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wax la bixiyo ninkeedaana halkaa kaga dhintay oo loodhan jiray cabdulahi ibnu ubaydillah ibnu jaxash cabdillah ibnu jaxash buu inoo qoray laakiin waa cubaydillah ibnu jaxash waayahay waxaa kaluu ku xigsiiyey muhaajiriinta halkaaga joogtaa iyagana ii soo dir muhaajiriintiina wuxuu soo saaray doonni qolo kaloo abuu muusa alashcari hoggaaminayo oo iyagana doonidu la ambatay ayaa tegay xabasha labada dooniyood la sheegayaa saxaabada meesha joogtaa laba dooniyood mee farxaddeeda maanta waxaan garan lahay ma khaybartan aan furtay baan ku faraxsanahay mise jacfarkaa yimi iyo wato waa laba farxadoodoo isbiirsaday wawalu man arsalahu nabiyu ciddii koobaadee nebigu diraa limalikin u diraa camrun huwa damriyu ila najaashi buu u diray falamaa qadima markuu yimi qadimaa waa alifu ilaaqe nasala waa ka degay can firaashii firaashkii sariirtii fa aslama waa islaamay wa arkaba waa soo saaray almuhaajiriina albaxra badda ayuu soo saaray ilayhi ila nebiyi xagga nebigu uu soo diray fii safiinatayni laba doonyood iyagoo ku jira turan iyagoo dhammaystiran ay jamiica zawaja wuxuu u guuriyey ramlata haddaad artay hinda bintu abi sufyaan iyadoo la leeyahayna waa magac labaadoy leedahay ramla bintu abi sufyaan camrun camar ayaa qabilahu u aqbalay lahu ila guurku waa iijaab iyo qabuuleh waan kuu guuriyey iyo waan guursade wey marka wakiilu nebiy buu noqonayaa wa mahruhaa meherkeedana annajaashiyu najaashiba badalahu bixiyey wa dixyatan arsalahu liqaysara wa huwa hiraqlun facasa wastakbara wabnu xudaafatin madaa likisra famasaqa alkitaaba bagyan nukra wa dixyatan dixye waa dixya ibnu khaliifat alkalbi arsalahu nebiga ayaa diray liqaysara ay ilaa qaysara wa huwa hiraqlu magaciisana hiraqli baa laydhaa fa casaa waa caasiyey wastakbara waa iskibriyey wabnu xudaafatin ibnu xudaafana madaa wuxuu u tegey likisra anusharwaan ninka la yidhaahdo u tegey famazaqa alkitaaba kitaabkii rasuulku u googooyey warqadii baqiyan gardaro nukran iyo foolxumo ayuu u googooyey saxaabiga labaadee la diray waa dixya ibnu khaliifat alkalbi waxa loo dirayaa qaysar magacan qaysar la yidhaha wuxuu la nooc yahay najaashiyoo kale waa taytal magac maaha waa taytal halka innagu madaxweyne kan idhaahno ama magac gaara la siiyo magacaasaa ka dhexeeya mid kastoo yimaada waa qaysar mid kastoo yimaada waa najaashi kii xabasho xukuma najaashi baa laydhaa ka ruum xukuma qaysar baa laydhaa mid kastoo masar xukuma muqawqis baa laydhaa mid kastoo eeraan xukuma waxaa la dhaha kisra laakiin magacyo gaaray leeyihin marka ninkan waxa la odhan jiray hiraqla waxaa lala kulmay isagoo dimishk jooga oo wuxuu baytalmaqdis buu xaj u yimi ilaahayna waa u mahadnaqaya wuxuu leeyahay kol haddaan farrisiyiintii ka guulaystay ila waatay ahayd ghulibat iruumu fi adna alardi hum min bacdi halabihim sayaqlibuun sayaqlibuuntii daba dhacday faris bay ka adkaadeen dabeetana wuxuu yidhi mahadnaq baan tegaya baytulmaqdis baytulmaqdis buu ka noqday isagoo dimashik jooga ayaa warqaddu u timi warqaddii buu ahriyay wuu dhugtay wuu dhuuxay markuu arkuu fahmay ayaa wuxuu yidhi yaa jooga wax caraba gaar ahaan ree maka yaa jooga deeta waxaa la soo helay qolo socota ah oo abu sufyaan hogaaminayo tobaneeye ah waa la soo kaxeeyey waar yaa idinku odaysan abu sufyaan ninkan soo baxayaa ugu dhow aniga labada goorba waayo awowga afraad bay isugu imanayaan deete wuxu halkan soo istaag waaridunkunoo dabay istaaga su'aalahan weydiiyo xabad hadduu ku daro ama uu ka dhimo ku beeniya abu sufyaan xadiiskaa dheer bukhaarigu ku yaalla isagoo gaala ayuu qaybay hadhowna wuxuu wariyey isagoo islaama wuxuu leeyahay kumay dhici karayn inay beeniyaan awood ay igu beeniyaan may lahayn laakiin anaaba doonayay oo diidanaa in la yidhaahdo alla muxuu been u quusiiye oo hadhowto maka laygaga sheekaysto odha ninka abushinshow nin weyn maaha ninkii su'aalaha weydiiyey bahalbuu ku harqiyey sumcaddaydaan dhowranaya mooyaane may i beenin karaen buuhi deetna wuxuu weydiiyey koob su'aalood kama wada gaadno laakiin waxaa kamid mid ahaa nasab ma xaggee laga soo saaray ma nasab hoose mise mid dhexe mise mid sare wuxuu nasabka ugu sareeya hadhuboodhee nebiyada halkaasoo kalea laga soo saaraa yaraantiisii been ma ku taqaaneen suyidhi maya waxaan ogahay hadduu bini'aadanka beenta ka daayo inaanu ilaahay been ka sheegayn haddii kale labadaba uu ku harqin la sooma labadaba uu sheegi la agganau sheeg agganau sheeg wuxuu weydiiyey raaca ma dadkii magaca lahaa mise qaaraan muuqanin suyidhi aan muuqanin wuxuuhi kuwaasaa nebiyada raaca hadhowi jawaabaa furfuraya marka hore su'aaluun buu weydiinaya anaamkaisuukiin dhex darayee marka hore su'aalaho keliguu sheegaya hadhownuu furfuraya deeta wuxuu dhe muxuu idi amraa soo dhee tawxiid buuna amra salaad buuna amra sadaquuna amraa runtuuna amraa xishoodkuuna amraa jaarko la ilaaliyo soo dhee nebiyaduna akhlaaqda wanaagsan bay dadka amraan ma dagaalanteen ha sidee dagaalkiinu ahaa dee waxa weeye waa kalama adkaan barbaro sunebiyadu waa caynkaa marka hore saasay barbaro noqdaan aakhirkana iyagaa ku dambeeya balan ma la gasheen haa ma jebiyaa meey immika laakiin ereygaasu ku darsaday immikaanu ballan ku jirnaayo kan mooye wuxuu samayn doonee laakiin ballan horan buu jirin aduu jawaabay markay dhammaadeen buu yidhi walle waan ogahay inuu nebi yahay laakiin waxaan moodaya inuu xaggayga ka soo baxaye maan filay inuu xaggaa ka soo baxayo haddaan ag joogi lahaa walle kabahaan u qaadi lahaa kabahan u qaadila intaa ma yidhi arrin buu hoosta ka qoorta wuxuu u yeedhay baarlamankiisi albaabadiina waa tigtigay daaqadiina waa xidhxidhay wuxuuhi waaryaadhahe nebi baa soo baxay sidaa iyo sidaa iyo saasuu amrayaa waxaan jeclaystay inaynu wada raacno faxaasuu xaysata xumri alwaxshi damiirfarigu siduu u diday u dideen albaabaday ku yaaceen waaba xidhanya albaabadii waniiq buuqeen wuu fadhiisiiye horyaa dhaheen maan doonaynin inaan hadalkaa idinku idhaahdee tijaabuu iga ahaa waxaan eegayey diintiinna saa ugu adagtiin wuxuuse waa lagu inqilaabaya maantaa ku dhammaatay kursigii iyo diintii wuxuu doortay kursigii dabeetna gaalnimadiibuu ku dhintay ninkaasi muxuu sameeyey warqadiina wuxuu ku jiray quraarad buu ku riday dixya ibnu khaliifana si fiican buu usoo wax wanaagsanna waa soo siiyey waa tii dhexda qaaday wixiiba xaaris ibnu camar ninkaaynu soo maraynay ayaa dhexda u galay ninka la yidhaahdo muufadka saddexaadi waa cabdilaahi bnu xudaafata sahmi waxaa loo diray ninka la yidhaahdo kisra laakiin sheekheennu wuxuu leeyahy waa abriwiis baa la jiray waa kii dambaan filaya waa runtii kisra markii hore u ahaa markii dambena cafwan mee kisra buu ahaa magaciisu kisra ee anusharwaan ayaan moodayey laakiin isagoo abriwiis buu qoray abrawis iyo anusharwaanku doono ahaadee nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh warqadii uu geeyey mabuu eeginaysaa markuu u akhriyey ay ku qorantay min muxamed ibni cabdilaahi rasuulillaah ilaa kisra ayuu yidhi anyaktubu lii haada wahuwa cabdii misagoo addoonkaygiia ayuu waxa i qorayaa warqaddiina waa jarjaray nebiguna waa habaaro wuxuu yidhi mazaqa allaahu mulka ilaahay mulkigiisa ha googooyo wainnagii nidhi warqaddaa nebiga kii googooyena waa la googooye kii warqadda ilaaliyena siddeed boqoloo sano ayay dowladdiisu dib u sii jirtay marka barakadu halka laga raadinaya maaha meelo badanoo aanay ku jirin ayaa laga raadiyaa waa innagii tilmaannay intuu weliba cadhooday ayuu warqad u diray kii yaman u joogay wuxuu ninka waxaan ii soo qorayaa laba xoog waaweyn u dir soo laalaadiya waa kuwii u yimi iyagoo shaarubo waaweyn shaarubaha miiqday nebigu wuxuu ku yidhi waryaa waxaana amray rabbiga yaana amray bay oo rabbigii waayo waa kisra suu nebigu yidhi haddaan socotada iyo wafdiga haddii la dili lahaa kuwanaan dili lahaa buuri dabeetna aroorta ii kaalaya aroortadiina wuxuu yidhi rabbigay ayaa madaxdiinnii dilaye sidaa ku socda wadixyatan dixiye arsalahu waa u diray liqaysara qaysar buu u diray wahwa qaysarkuna hiraqlun weeye fa casaa waa caasiyey wastakbara waana iskibriyey wbnu xudaafatina madaa wuxuu u tegey likisraa famasaqa alkitaaba kitaabkiibuu googooyey baqiyan gardarro iyo nukran foolxumo hore baynu u sheegnay kumaynaan soo celinine nebigu markuu doonaya waraaqaha qoro markaynu maraynay khaatamkiisa iyo kaatunka maxaynu sheegnay waxaa lagu yidhi shaambadla'aan ma aqbalaan dabeetna waa kii kaatunka samaystay uu ku shaambadaynayey waxaadim arsla lilmuqawqisi faqaala khayran wadana lam yunisi ahdaa lahu maariyat alqibdiya waukhtaha siriina ma hadiya min dahabin waqadaxin min casali waurafin min misra min banha lcasal waxaadiban ninka xaadib la ydhaahdo arsala wuxuu u diray lilmuqawqisi muqawqis ninka laydhaa ee masar haysta ayuu u diray fa qaala wuxuu ninkii yidhi khayran wanaag buu yidhi wadanaa waanu soo dhowaaday lam yuu'isi muu quusinin quus muu ridine rajuu muujiyey ahdaa lahu wuxuu soo hadiyeeyey maariyata alqibdiya addoontaa maariya laydhaa iyo wa ukhtuhaa siriin walaasheedoo siriina mac hadiya hadiyana waa soo raaciyey oo hadiyadaas maxay ahayd min dahabin dahab bay ahayd wa qadaxin iyo dhiil min casalin malab ah wa turafin iyo alaabooyin qaaliya min misra masar buu ka keenay min banhal casal malabka wuxuu ka keenay magaaladii laydhaa banha waa magaalo weli jirta oo nabigana salawaatu rabbi wasalaamu caleyh u duceeyey malabkeeda ilaa maantana malabka laga keeno muqawqis waxaaiban arsala lilmuqawqisi faqaala khayran danaa lam yu'yisi nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi diintii wuxuu doonayaa inuu gaadhsiiyo xaggaya misr xaadib ayuu soo qabtay ibnu abi baltaca xaadib wuxuu ku yidhi waad dhaqaaqaysaa deetna waxaad tegaysaa xeebta xeebtana doonni baad ka raacaysaa sidaasaad ku tegaysaa khaliij caqaba kadibna waxaad tegaysaa xagga iyo masar sidii buu u tegey muqawqis buu u tegey muqawqis wuxuu noqday qoladii dhadhowaatay ee aan islaamin hadal wanaagsan buu yidhi wuxuu yidhi hadal waxoogay aad moodo inuu yar dhow yahay waxoogayna uu diidan yahay wuxuu yidhi nebiga waanu fiirsadeen ninkanoo waxaan arkay inuu wax badanoo wanaagsan farayo laakiin calaamad baa iga maqanoo laa ya'muru bimarhuub walaa yanha can marquub waana beenti nebiga waanu fiirsadayoo arrin la necib yahayna ma amraayo arrin la jecelyahna ma diidayo waa beentii nebigu waxaanu diiday oo dhani badankooda naftaa jecelba waxaanu dadka amrayena badankoodu naftu waa diidan tahay xufat innaaru bishahawaat wa xufat iljannatu e bilmakaarih jannada waxa lagu hareereeyey wax naftu diidan tahay naartiina waxaa lagu hareereeyey wax naftu jeceshahay qadiyadaasuu yidhi laakiin qadiyadaasi runkumuu sheegin ma islaamine nebiga wuxuu u soo hadiyeeyey laba dumara oo addoommaa oo qurqurux badan iyo hadiye dahaba oo waxoogaya alfu misqaal kun diinaar waa lacag waxoogaya iyo qadax hadhuub weyn oo malabkii qaaliga ahaayee magaalada banha lagu samaynayey iyo turaf aturaf waa jamcu turfa waa arrimaha qaaliga ah seef iyo waxyaalahan maarata laysu diray hadiyadee qaaliga ah ee lacagta weyn jooga ayuu soo diray waxaadiban arsala ay wa arsala wuxuu diray xaadiban waa mafcuulka mutaqadima lilmuqawqisi buu u diray faqaala khayran khayr buu yidhi wadanaa wuu soo dhowaaday lam yu'isi quusma muujinin ahdaa lahu wuxuu nabiga u soo hadiyeeyey maariyat alqibdiya waa ti mariya xaaska u noqotaye oo ay u dhashay ibrahim siriinna wuxuu siiyey xasaan ibnu saabit shaacirkiisii ayuu siiyey maca hadiyatin hadiyaa la socotay min dahabin dahab ah wa qadaxin min casali iyo qadax hadhuub dhiilmaratamalab ah wa turafin arrimo qaaliya oo min misra masar laga keenay min banhal casal magaalada banha la ydhaahdo nebiguna wuxuu yidhi allahuma baarik fii casaliha ilaahay malabkeeda u barakee ilaa maanta ayaa malabka laga dhuraa wa arsala bna caasa xata adda kitaabahu ila bni ljulandi faaslama wasadaqa wakhallaya maa bayna camrin wasakaati hudiya wa arsala waa diray ibnalcaasi camr bna caas xataa addaa ilaa uu dhiibay kitaabahu kitaabkii nebiga uu dhiibay ila bni aljulandiyi ibnay aljulandi labada ninee ibnay aljulandi la way islaameen wa wasadaqaa way rumeeyeen wakhallayaa way u banneeyeen maa bayna camrin wasakaa camar iyo sakadii bay u kala baxeen hudiyaa waa la hanuuniyey labada nin waa ibnay aljulandi bay caan ku yihiin camar iyo caamir baa la odhan jiray cumaan bay haystaan dalka imka cumaan la idhaahee yaman la jaara ee bariga ka xiga ayay haysteen camar ibnu caasna nin galaangal badan oo boqorradays yaqaanaan inagii ku soo marnay in najaashi quraysh u diratay boqorradoo dhan buu u waftihi jiray oo isfahmi jireen oo isyaqaaneen dabeetana wuu diray wuxuu labada nin buu kala yaqaane ka labada yar ayaa dheganuglaa oo dabeecad fiicnaa ka kalena nin adadag oo qallafsan buu ahaa dabeetana kii yaraa buu ka bilaabay saddex maalmood buu kii yaraa ku qaatay oo uu jilib salaaxayo diinta fahansiinayay marwuu ka bajinayay wuxuuha wallaahi haddii aydan qaadanin fardaa idin soo gelaya suu idhahda maannagaa fardana loogu hanjabayaa kumaankum baanu haysannaa weliba meeshu way fogtaoo fardii noo soo daalay hee iyo kuwa iyagoo carcar qaba ayaa isheli doona suu idhahda oo xaggana lagaa xigaa iyo baxrayn baa lagaa xiga xaggana yaman baa lagaa xiga xaggana lagaa xiga suweer baa lagaa qaban doonaa dhinacna tarkiib buu saaraa wuxuu dhahdaa haddaa laakiin islaamtaan bartiinaasaa haysanaysaan kolba dhan buu u saaraa aakhirkiida buu soo dhawaaday wuxuu idhi wani waabanku yeeli laaye laakiin walaalkay waa madax adag wuxuu idhi walaalka anaa kaartaynayee adugu maadi raaci haa deeta waaye inoo geebuuri inoo gee buu idhi deetana markuu u tagay ayuu xoogay wuxuu iska dhigay si nin murugaysan oo ag fadhiista camaroo hadal hadli kari maayo maxaad ku hadli kari weyde nebigii ilaahay iyo wuxuu ciidan haystayba way soo dhaqaaqeen way soo dhaqaaqeenoo mooyim inay nagu soo dhowiin inay nagu fogyiin kala garan maayo oo maxay u socdaan dee adee lagu yey oo maxaa layga doonaya dee islaamto bal waa inaga yarbax anaga walaalaan tashanne walaalna wuu tashkiilsanyo walaala wuu sii buuxaa hadhow ninkii baa ku yidhi war waa runtii inaga abda meesha dabeetna waa islaameen khalaas hadhow tuu ku yidhi alxarbu khudca waa nebigu madiinuu iska joogaaye hee islaamkiinaan doonayey sidii bay ku islaameen sakadiina waxay ku yidhi adigiiyo sakadii waa kukaa adugu ka soo qaad annagu gudageli mayno isaga ka soo qaaday weliba wuxuu u sheegay inaan la qaadayne halka lagu qaybinayo markaas waxay idhaahdeen walle boqor baanu moodayne boqorraduna waa kuwan xooluun urursada kol hadduu yidhi idinku qaybsada igawallo boqor ahayn deetana cammaanu baa lagu qaybiyey khalaas saasuu ku soo laabtay wa arsala bna alcaas ibna caas wuxuu nebigu u diray xataa addaa ilaa uu gaadhsiiyey kitaabahu qoraalkiisa ila ibni ljulandii uu gaadhsiiyey fa aslamaa way islaameen wasadaqaa way rumeeyeen wakhallayaa way u banneeyeen maa bayna camri wa sakaa camar iyo sakadii ayaa u kala baxeen hudiya waa la hanuuniyey wa arsala waa diray nebigu asaliida ninka la ydha saliid ibni caamir buu diray lilyamaama yamaamuu u diray lihawdatin ninka hawda la yidhaahdo ayuu u diray maliki bani xaniifa malki bani xaniifa boqorka reer bani xaniifa u diray fa akrama arasuula rasuulkii ayuu karaameeyey ergeygii id xilli ansalahu uu dejiyey wa qaala wuxuu idhi maa axsana maxaa ka wanaagsan maa yadcuu lah wuxuu ku baaqayaa alla fiicana wasa'ala wuxuu weydiistay an yujcala in loo yeelo amri maamulka barhkii lahu isaga la siiyo falam yucda lama siin qadaa wuxuu ku dhintay filkufri gaalnimu ku dhintay ninkani waa hawda ibnu cali alxanafi hawda ibnu cali alxanafi yamaamuu haystaa meel laydhaa waa dhulkaa bari ee taqriiban jasiira alcarabiya dhulbeereedka u ahaa oo magaalooyinkaasoo dhan iyagaa quudinayay raashinada u soo dirayay waa qolooyinkii markii dambe la baxay bani xaniifa ee raacay musalamatulkadaab dabeetna markii loo tegay ee diintii loo bandhigay wuu soo dhoweeyey wuxuu wallaahi wax wanaagsan oo qurux badan ayuu ku baaqaya laakiin aniga far baa taagan farta kuu taagana waa maxay aniga qayb ha laygu wareejiyey maamulka oo ku-xigeenii ha magacaabo ama dowlad goboleed iyo meel ha laygu wareejiyo muufadkii baaba diiday rasuulkii la diray ergeygii baa idhi may nebiga ilaahay baan ka aqaanaa gootaayo lagu siin maayee laakiin intaada waa lagu daynayaa maya buuhi hadhow markuu nebiga u sheegayna wuxuu idhi intuu saxar dhulka ka qaaday kaa in leeg baana siinayn deetana sidii buu ku geeriyooday markuu geeriyooday ayay wafdi soo direen wafdigii waxaa ka mid ahaa musallamatulkadaab ayaamay nebiga la joogeen way islaameen waxaa ka mid ahaa nin la idhaha arrajaal ibnu cunfuwa deetana ninka musallama maryu wuxuu kaga hadhaa uun alaabooyinkooda ayuu kaga hadhaa iyagu ilaaliya markay yimaadaan bu war miyaa dhantiin haa oo miyaa ninkii caynkaa mee sidaan dee wuxuu noo ilaalinaya alaabta waaba nin wanaagsan kol hadduu alaabta idii ilaalinayo waaba nin wanaagsan taasu hadhow wax kale ka soo saaray wuxuu markhaati baan u inuu nebigu yidhi qaybtaada haysto waa wanaagsan waa kanoo deetana waa kii hee nebinimada qayb baaban ku leeyahy kiina wuxuu ku yidhi markhaatii kaco saddex welibilu ku maray inuu nebigui waa nin wanaagsane qaybta musallamatulkadaab nebigu waa kii u bixiye alkadaab wa arsala waa diray alsaliida lilyamaama lihawdatin buu u diray malki bani xaniifa boqorkii reer bani xaniifa fa akrama rasuula rasuulkii buu karaameeyey id markii anzalahu uu dejiyey wa qaala wuxuu idhi maa axsana maxaa ka wanaagsan maa yadcuu lahu wuxuu ku baaqayo wasa'alahu wuxuu weydiistay an yujcala in loo yeelo bacdu alamri arrinta iyo maamulka lahu isaga in loo yeelo qayb ka mid ah falam yucda lama siinin qadaa ku geeriyooday filkufri gaalnimu ku dhintay weliba nebiga calayhi salaatu wasalaam jibriil baa u sheegay oo u yimi odhi ninkii nooca ahaa wuxuu ku dhintay gaalnimo kada shujaacun ilstiyu yalqa alxari alhasani malka albalqa kada shujaaculsti shujaaculsti ninka la yidhaahdaay yalqaa wuxuu la kulmayaa xaaris alhasaani malka albalqa meesha laydhaa balqa boqorkeedii ramal kitaaba kitaabkii nebiga waa tuuray qaal wuxuu idhi innii anigu saa'iru waan dhaqaaqaya ilayhi ila nebiyi nebigaan u dhaqaaqayaa raddahu waxaa joojiyey hiraqlu qaysaru ayaa ka joojiyey waqiila waxaa la yidhi bal ee arsalahu waa diray lijablah jabla ayuu u diray faqaaraba alamra arrintaed u dhowaade walaakin shaqalahu waxaa ka mashquuliyey almulku baa ka mashquuliyey uma fii zamaani cumara xilligii cumar ayuu aslama islaamay uma irtada waa ridoobay xataa kafara ilaa uu kufriyey nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray shujaac ibni wahb alasdi oo aynu ku soo marnay colalkana ayaa maantana warqadda waxaa loo diray nin la yidhaahdo alxaaris ibni camr alkhasaani nimanka la yidhaahdo labada waaweyn ee ruum iyo faris sidan maanta gaalada waaweyni yihiin ayuunbay adduunka ka arriminaye waxay samaysteen dawlad goboleedyo iyaga u adeega oo carabtu maadaama ahayn dad reerguuraaya oo fadqalalo badan oo weerar badan oo fardawata weerarkoodiiyo mushkiladooda waxay u samaysteen dowlad yaroo xisaam iyo suun u ah oo iyagana xoolaha ka soo ururisa ammaankana ilaalisa dowladda weyn in la gaaro la weerarana u diida marka qoladan farisiintu waxay samaysteen niman la ydhahdo almanaadira oo xiiro degan ciraaq kuwana waxay samaysteen qolo laydha alkhasaasina oo busra degan oo mariskan ka mid yahay alxaaris ibnu camr alkhasaani marka waa dowlad yar oo u shaqaysa maxay taweyne ruum kuwanna tu ka sii yar bay samaysanayaano ka sii hoosaysa ayay samaysteen dabeetna nebigu wuxuu u diray alxaari ibni camar xaaris ibni camar waa ninkii dagaalkiina soo qaaday mu'ta ee muslimiinta isdileen waana ninkii dixya ibnu khaliifati kalbi xoolaha ka qaaday ee wixiiba sameeyey deetana warqaddii markii loo geeyeyba uu tuuray wuxuuhi anaaba weeraraye anaaba weeraraye maxaa warqad laygu soo diraya waa tii ku jirtay xadiiskii bukhaari warinayey cumar ibnu khadaab iyo saaxiibkii markii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyhu dumarka ka dhaartay xadiiska cumar waa kii lahaa annagiiyo nin ansaariya ayaa kaayeysannaa kaltan midba maalin buu madiine tagaa oo uu soo dhegaystaa cilmiga ka kaluu wariyaa ka kalena xoolaha iyo beeraha ayuu sii hayaa saxaabigii kale ee ila deganaaba habeenkii si xun igu garaacay buui kadinka waan soo boday guntigale anoo xidhan war waa sidee ajaa hasaan dhegtaa taagnayd ma hasaasinada timi kuwanaa laga baqanayay markuu albaabka garaacay wuxuuaja hasaan suulimee wax ka daran baa dhacay waa maxay wax ka darani markaasuu yidhi nebigu waa furay dumarkiisii dabeetna cumar wuxu uhi waan soo boodayoo go'a waxaan ku hagooganayay meel dhexe nebigaan u imi meel yaroo mashruubo ah goodhi yar ayuu galay dabeetna yaa rasuul allah waa cadhaysayi dumarkii miyaad furtay suu yidhi maya haddaa maxaad samaysay aalaytu shahra bil baan ka dhaartay waa markii ay damceen in biilka loo kordhiyo oo noloshooda la yar naashnaasho oo la yar qurqurxiyo oo teesna ilaahay soo dejinayay ya ayuha nabiyu qul liazwaajika in kuntunna turidna allaha warasuulahu wadaara alaakhira faina allaha cadda lilmuxsanaati minkuna ajran cadiima waayahay deetna waa kii ka qoslinayaarinka waxaan uga socdaa hadalka igii heyey alxaaris ibnu camr khasani saasaa looga baqanayay isagoo ciidan soo kaxaystay ayuu hiraqla warqad ka soo dibadiru yidhi ha ku degdegina joog wuu joogay waxaa kaloo loo diray ninka la yidhaahdo shujaac ibnu wahb alasdi nin laa jabalata ibnu ayham isna khasaaniyiintu ka mid yahay meel yaroo kaloo haystaa jabalata ibnulayham waa loo tegey isagu muu fogaanin sida walaalkiina muu tuurin warqadii isaguu soo dhoweeyey laakiin boqortooyadii waa mashquulisayoo wuu soo gacan bixi waayey berigii cumar bnukhadaab uu maamulka haya buu islaamay intuu islaamay ayuu cumar u yimi cumar bay aad u sheekaysteen nin caqli badanna uu ahaa laakiin qab iyo quruur iyo kibir baa ku jiray ninkii baa waxoogay ay sheekaysteen wuxuu waan xajaya wuu xajay isagoo xajaya ayuunbuu nin kabti kaga istaagay kabti baa ka goday isna fara gorgor buu qaadayoo sanka iyo inta iyo ilkaha uu ku buriyey deetana waa la qabtay nin boqoruu kabaa kaga istaagaya edab darana isagu waana la dawaafaya cumar baa yidhi waa lagaa goynayaa sudi maaniga ma waxa siman boqorrada iyo raciyadda oo wejigayga wejigiisu u siman yahay haa buu yidhi cumar bal caawa ka soo tashadee halla isuga buu yidhi caawaan soo tashado habeenkii buu guuro galay wuu gaaloobay ruum buu u galay sidii baan ku dhintay isagoo gaboobay ayaa berigii dambe qola soo martay uu leeyahay qur-aankiina waxaan ka xasuustaa rubama yawadu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin qur waxaan ka xasuustaa aayaddaasuusha marka kibirkii iyo isla weynigii ayuu ku gaaloobay kadaa waxaa kuula mida ah, shujaacu lastiyu yalqaa wuxuu la kulmay alxaaris alhasaani malka albalqaa hamsaa ku jira laakiin waxaa loo soo gaabiyey lidaruurati nadm ramal kitaaba kitaabkii waa tuuray warqadii waqaala wuxuu yidhi innii aniga saa'irun ilaahi u dhaqaaqaya radahu waxaa soo celiyey heraqlo qaysaru baa soo celiyey o yidhi ha dhaqaaqin waqiila waxaa bal arsala wuxuu u diray lijablah jabalata ibnulayham alhasaani baa laydhaha faqaaraba alamra arrinkii waa soo dhoweeyey walaakin shaqalahu waxaa mashquuliyey almulku kanle muxuu ahaa alxaaris ibnu camr alhasaani waa ilmaadeer bay noqonayaan oo qasaankaasa isugu imanayaan uma fii zamaani cumara xilligii cumar ayuu aslama islaamay uma irtada waa gaaloobay xataa kafara ilaa uu kufriyeyba wabna abi umayata almuhaajira arsalahu lixaaris bni ximyara cabdukulaalin abuhu faradada unduruu fii amrihi wabacdu wafada cala nabiyi musliman faactanaqa wafarasha ridaa lahu wawamaqah wabnu abi umaya ninka ladhaa ibnu abi umaya muhaajir weeyaane muhaajir ibnu abi umaya arsalahu nebigaa diray lixaaris ibnu ximyaraa loo diray cabdikulaalin abuhu waa xaaris ibnu cabdikulaal ibnu ximyar faradada waa uu ku noqnoqday faradada waan taraduday xoogaybuu kayrkayray anduru waan eegayaa fii amri arrinkayga wabacdu intaa ka bacdina wafada waa u yimi cala nabiyi nebiga musliman isagoo islaamay factanaqahu nebigaa mucaanaqeeyayoo qoorqooreeyey wa farasha rida'a go'ana u goglay lahu isaga wawammaqahu jeclaadayn ah ninka waxaa la yidhaahdaa alxaaris ibnu ximir ibnu cabdikulaal wuxuu haystaa qayb ka mida yaman ayuu haystaa madax ka yahay waxaa loo diray almuhaajir ibnu abi umaya almakhzuumi wuxuu la walaalayahay ninkii la jiray cabdulaahi ibnu abi umaya almakhzuumi ee la socday abu jahal maalinkii uu dhimanaya abu aalib labadaa muhaajir binu abi umaya iyo cabdulahi bnu abi umaya waxay walaalayeen hinda bintu abi umaya oo ah umu salama aabbahoodna waxa laodhan jiray zaad raakib quraysh raggii ugu deeqsisanaa buu ahaa waxa la distidiisu dabkaba lagama dhigi jirin ilaa gunta ka dhacdo raashinkana waa lagu gurayaa uun iyo hilibka dabkana waa lagu shidayaa uun waxaa ninka gaaban hadduu koonaa ka istaago lama arki jirin distidiisa waa lagu soo tashan jiray zaadu raakib socotadu hebel baynu sii marana wax ka qaadan baa la odhan jiray muhaajir bin abi umaya la diray waxaa loo diray xaaris ibnu ximyar ibni cabdikulaal diintii buu u bandhigay waxoogay buu kayrkayray ma islaamtaa ma ka joogtaa waxoogay buu fikiray aakhirkii dambe wuxuu idhi wakhti ha lay siiyo wakhti baa la siiyey intii wakhtiga uu haystay ayuu islaamay muhaajirna waabuu ka yimi deetana isagaaba soo dhaqaaqay madiinuu yimi nebigu aad buu ugu farxay wuu ka hortegay markuu halkaa ka arkay ayuu kacay deetana waa ka hortegey waa mucaanaqeeyey goysina waa u goglay go'i buu u fidiyey uu ku fadhiistay wawammaqahu alwamaq wa alxubbu waay wabna abi umaya ninka la yidhaah almuhaajira weeye arsalahu waxaa uu diray lixaaris ibni ximyara buu u diray cabdikulaalin abuhu aabbihiina waa cabdikulaal eh ximyar ka aabbihii ayaa cabdikulaal ah faradada ay fataradada waan noqnoqday andur waan fiirin fii amri arrinkayga wabacdu intaa kadib buu wafadatuu wafdiyey cala nabiyi nebiga u yimi musliman isagoo muslima hoggaansamay faactanaqahu nebiga ayaa qorqoreeyey oo luqunta luqunta dhaafsaday wa farasha ridaa go'ana u goglay lahu isaga u goglay wawammaqahu jecel wale wuxuu ugu daray yaqdamu calaykum min hada alfaji rajulun kariimun kariimu alabawayn waljadayni maliixu lkhadayn wa arsala alcalaa'i bna alxadrami limundirin wahuwa bna sawa daarami kaana maca alcalaa abu hurayra fanqaada mundirun likhayri millah wawafada almundiru caama alfatxi aw fii caami tiscatan khilaafan qad xakow wa arsala nebigu waa diray alcalaa ay ibna alxadrami calaa ibna xadrami buu diray wuxuu ka mid ahaa katabatulwaxyine limundirin buu u diray wahwa ibnu sawa addaarimiy mundir ibnu sawa addaarimi weeye kaana waxau ahaa maca alcalaa'i waxa la socday abu hurayrati fanqaada waa hogaansamay mundirun mundir waa u hogaansamay likhayri milla milladii ugu khayrka badnayd ayuu hogaansamay wawafada almundiru mindirna waa soo waftiyey caama alfatxi sanadkii fatxiga ayaa soo waftiyeyo u yimi waa sanadki sideedaad aw fi caami tiscatin ama sanadkii sagaalaad khilaafan khilaafay qad xakaw xikaayoodeen calaa ibnu xadrami waxaa loo diray baxrayn meesha la ydhaahdo baxrayn waxaa haysta nin la laydhaha mundir ibnu sawa addaarimi xagga kale ciraaqna waxaa haysta nin laydhaha mundir ibnu maai samaa laakiin mundirkani calaa ibnu xadrami baa loo diray si fiican buu diinta ugu bandhigay waxaa kaloo ciidankiisa ka mid ah abu hurayra radia allahu canhu deetana waa hogaansamo markiiba waa aqbalay muddana way la joogeen sidaa ogeed isaga iyo ku-xigeenkiisiioo jaaruud laydhaa ayaa u wada yimi nebiga laakiin sanadkay u yimaadeen goobtay ugu yimaadeen layskuma khilaafsanaa makay ugu yimaadeen laakiin ma sanadkii sagaalaadba soo sanadkii sideedaad halkaasuu khilaafku ka jiraa kol hadday maka ugu yimaadeenna waxa xoog badan inay sanadkii sideedaad tahay wa arsala waa diray nebigu alcalaa'i ibni alxadrami buu diray limundirin mundir buu diray wa huwa bnu saawa addaarimi kaana maca alcalaa calaa waxaa la socday abuu hurayrati baa la socday marka kaana maca alcalaa calaa waxaa la socday abuu hurayrati fanqaada waa hoggaansamay mundirun ninka mundir laylaa wuxuu u hoggaansamay likhayri milla diintii diimaha ugu khayr badnayd ee lagu khatimay waa islaamnimadee wawafad almundiru mundir waa soo waftay oo waa yimi caamalfatxi sanadkii fatxiga aw fii caami tiscatin ama sanadkii sagaalaad khilaafan waa khilaaf qad xakow ay soo xikaayoodeeno manay kala rajixin culimmadu kadaka qad arsala mucaadan wa aba muusa ilaa makhaalifin fakhtaraba wa qaala yasira walaa tucasira wabashira tawcan walaa tunafira kadalika sidaasoo kalea qad arsala uu nebigu diray mucaadan mucaad ibni jabal wa abu muusa cabdullahi ibnu qays buu wuxuu diray ilaa makhaalifi tuuraha iyo haaraha iyo kuraha intuba wa af soomaali waa meelaha taaga ah makhaalif la ydhaahda taagaga yamaneed yamanna waa wada taag meelaha taagi hadday kale waxay ku odhanayaan waa tuur iyo haar iyo kur iyo maxay odhan jireen kale buurtu waa markay aad u weynaato marka jibaalba markaa la odhanaya makhaalif alyaman yaman kuraheediiiyo haaraheediiyo taagageedii ayaa loo diray fakhtarabaa way dhowaadeen wa qaala nebigu wuxuu ku yidhi yasiraa fudaydiya shareecada u fudeediya dadka walaa tucasira ku adkaynina wabashira khayr ugu bishaareeya walaa dawcan ee ikhtiyaarkooda walaa tunafira ha didinina nebigu wuxuu diray laba saxaabi oo waaweyn oo qaaliya oo culimo ah cabdulahi ibnu qays alashcari oo qur'aan ruuga oo isagu reer yamaneeda wuxuu u diray ymanta waqooyi ee ymanta koonfureedana idhaahdo mucaad ibnu jabalan wuxuu u diray ymanta waqooyi labadiibuu u kala diray wayse sii raaceenoo wuxuu yidhi yasira walaa tucasira ummadda diinta u fudeediyo ha ku adkaynina halka adaga hooga misinee u fudeediya diinta ha jeclaadaane wabashira khayrka ugu bishaareeya niyadda u dhisa walaa tunafira hadidinina qofka daacigii isaga ama diinta dadka nacsiin kara ama jeclaysiin kara qaabku u dhaqmayo iyo siduu wax ugu sheegayo iyo siduu wax uga dhaadhicinayo ayuumbaa keeni karta inay soo hirtaan oo soo dhowaadaan iyo inay durkaan oo ay didaan labadoodii baa iswaraystay dhexda markay marayaan deetana abu muusa alashcari baa wuxuu ka waramay xilligu kaco salaatuleylka iyo qur-aanku intuu akhriyo deetana waxaa badatay intuu akhriyayo abu muusa alashcari waxaa yaraatay intuu akhriyayo mucaad ibnu jabal laakiin mucaadna wuu ka cilmi badnaa mucaad culimmada ummadda islaamka oo dhan waa ninka aakhiro hogaaminaya culimmada islaamka oo dhan buu hogaaminayaa waa ninkuu nebigu yidhi yaqdumu yowma alqiyaamati calaa ratwatin amaama alculamaa maalinta qiyaame culimmada in dhagax la tuuru ka horreeya wuu horkacaya iyaguna ay daba socdaan isagu ka faqiisanaa wuxuu yidhi anigu intaasaan tukadaa laakinanii axtasibu nawmatii kamaa axtasibu qawmatii anigu waxaan kaaga cajiibsanahay hurdadaydana waan xisaabtada ajar baan ka dhigtaa sidaan salaatuleylkaba ajar uga dhiganayo hurdadana ajar baan ka dhigtaa habeenkiiba markaa muxuu isu bedelayaa ajar buu isu bedelayaa waayo hurdadiina wuxuu niyoonayaa inuu khayr u seexdo salaatuleylna u soo kaco salaasbaxna u soo kaco niyo fiican buu ku seexanaya intuu hurdaba malaguu waa qoraya waa nin nasanaya oo quurinaya oo haddana salaad ku jira cibaadu ku jira laakiin doqonka iska dhacay hee kaasi isagu meesha waa ku khasaaray waayo dee kollayba ood hurda naftu waa u baahan tahay sooma marka in laga faa'iideeyo cunada iyo cabbitaanka iyo hurdada iyo xataa labiska aad labisanayso haddaad niyooto ajar bay isu beddelayaan marka niyadu waa wax cajiiba weeye waa in la ogsoonaado kadaka sidaasaa qad arsala uu diray mucaadan mucaad wa aba muusa ila makhaalifin taagagii yamaneed jamcu mihlaaf waaye ama gobolna waa la odhan karaa kuura iyo qliim fakhtarabaa way dhawaadeen wa qaala wuxuuhi yasira fudaydiya warka walaa tucasira haadkaynina wabashira bishaareeya tawcan ikhtiyaarkooda u ilaaliya ay tadaawaca wa tadaawaca walaa takhtalif abehayd dabcan tanuu sheegayaa awcan ay tadaawaca iswaafaqa oo walaa takhtalifa iskhilaafina walaa tunafira dadkana hadidinina halkaasn insha allah kasii wadi doonaa arusul wlmuluk ilahi waxaan weydiisanaa cilmi naafic camal saalixa subxaanaka allahuma